alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslm alaa nabiyina mxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma qala alimaam abu cabdillahi moxamed ibn ismaaciil ibn ibrahim albukhari raximah llahu tacaala baabun ida sta'dana faqaal xataa akhruja ayna yaqcudu wuxuu ku saabsan yahay ida sta'dana hadduu qofku idan weydiisto idnu dakhuul soo gelitaan gurigii inuu soo galo fa qaala uu ku yiraahdo qofkii uu la hadlaayey qad xataa akhruja a iska kaysug xataa akhruja intaan kaaga soo baxaayo ayna yaqcudu xaggee fadhiisanayaa yani qofkii baa ku yidhi waan kuu soo bixiye wax yar isug xaggee fadhiisan adi dhinacan buu ka istaagay waddadii iyo albaabkii dhinac aan kasii fogeen ayuu ka joogsan karaa ama ka fadhiisan karaa qala xadathana cabdullahi bnu salixin qala xadathanii ibnu shurayxin qala cabdالraxman anahu samica wahib bn cabdillahi almacaafiri yaquul xadathanii cabdالraxman bn mucaawiyata bn xudayjin can abihi qaala wuxuu yihi mucaawiya qadimtu calى cumar bn اlkhadaab baan u galay radia allahu canhu fastaadantu calayhi waan ka idan dalbay aan gurigiisa boor istaagay <clears throat> qolkii ugu geline istidaan marka weydiistay faqaaluu ehelkiisiba waxay ku yidhaahdeen lii aniga waxay gu dhaheen makaanaka halkaas aada joogto lasoo dhaafina iska joog iska sug xataa yakruja ilayka ilaa uu kaaga soo baxo isagaaba soo baxaaye iska sug baa la yiri qofka waa la dhihi karaa sidaas ilaa ilaa waan u geli in la dhaho ma aha hadduuba soo baxaayo u soo labisanayo uu soo socdaayo sug waa lagu dhihi karaa faqacadtu waxaan fadhiistay qariiban meel u dhow min baabi albaabkiisi albaabka agtiisuu marka fadhiistay kadi albaabkiiba aan iridkiisana la xajrinin oo la reebin dadkina aan laga fiirinin dhinac haddii laga fadhiista waxba dhibaato ah waxba dhibaato ah male murugaada qofkana waxba ma yeelayso inuu albaabkii qofka uu agtiisa fadhiisto oo ku sugo waxba dhibaato ah ma keento qaala fakharaja ilaya waa iisoo baxay cumar fadacaa wuxuu u yeertay bimaa-in biyo fatawada-a markaasuu weysaystay uma masaxa wuxuu masaxay calaa khufayhi labadiisa qof buu korka masaxay faqultu waxaan ihi yaa amiira almu'miniin amin albawli haadaa makaadida xaggeeda yuu ka ahaaday haadaa weysada noocan ah oo qofka kaadiya qofkaa miyaa hadhow markuu weysaysanayo intuu weysaysto korka ka masixi leanna masxu cala alkhufayn haddii kabihii ama khufaynkii oo weysadii oo kaamil oo daahir aada gashato looma siibo kaadi iyo saxari iyo hurdo iyo looma siibo waxaa loo siibo waa un janaaba ama muddadii oo dhammaata ama inuu isagiiba iska siimo oo meeshiiba ka baxo arrimahaas ayaa loo siibaa marka min albawli hada qaala min albawli aw min gayri maya ee weysana kaadida iyo kayrkeedba oo haddii qofka uu kaadiyo iyo hadduu saxaroodo iyo hadduu waysada ka burta sida kale iyo hadduu saaxiiyo intaba meesha lugta dhaqi lahaa korku ka masix kaadi kaliya maaha kol haddii shardi weeyaan oo ay yihiin lugihii in la geliyey labadii qof ayagoo wayse qaba haddaad khufeynkii sigisihii kabihii buudkaha wixii qof la dhihi kare ee lagu camimaayo lugta anqawyaha qarinayay markii horead gelinaysa adoo wayse qaba haddaad gashatay waysada kale inti kaa jabtay aad rabta inaad weysasato sili maysid oo lugihii dhaqi mayside kolkaad ka masaxaysaa wey waa goorma haddaad musaafir tahay saddex beri haddaad muqiim tahay habeenii maalin bishuruudin shuruud oo furuuc lagu sheego ayaana lagu soconayaa baabu qarcu lbaabi albaabka oo la garaaco qarcigu waa garaac aan iscaaj lahayn oo dhawaaq iyo buuq iyo dadka inaad ka naxiso ood hurdada ka kixisana ma aha si un ay kugu maqli karaan haddii wax yaroo shanqara ay kugu maqli shanqar yar haddii kaloo ay kaa fog yihiin oo ku dari qala xadathana malik بن ismaaciil qala xadathana almuطalib ibnu ziyadi qala xadathana abu bakr بن cabdillahi alasbahani can mxamed ibni malik ibni muntasir can anas bni malik radi allahu canhu qaala ina abwaaba anabiyi sala allahu alayh waalih wasalam albaabaha nabiga guryaha nabiga calayh salaatu wasalaam albaabahooda kaanat tuqracu waxaa lagu garaaci jiray bil adaafiiri cidiyaha oo qolkii nabiga uu ku jiray iyo iridkiisi baa isku dhegan marka w sidaa dun iskugu dhegan yahay oo qofka adla hadlaysaba uuna meelba kaa jirin inaad xoogo ciddida saa ugu yar dhufato shanqadhaa yar ee uu maqlay ayuu kugu ogaanayaa oo uu kuleeyahay soo gal oo uu kula hadlayaa ee inaad garaacdo wixii qofkiiba uu kuu dhow yahay saa maha ama aad gacanta kudhildhacdo ama aad ushaadi ku dhufato ama aad furahii ku dhildhacdo dhawaaq dheer lama ogolo hadduu laakiin qofka fog yahay oo derbi iyo waxbaa saaso kalaa inaga dhexeeya cidiyala garaacay kuma filla mana maqlaayo marka inta uu ku maqla ayaad gaarsiinaysaa marka waxaa weeya muraacaatu lxaaja wa cadam liscaaj in hadba xaajada iyo baahida intay tahayna la ilaashado dadkana dhibaato aan loo geysanin oon laga laga naxinin xadiidku waa xadiis saxiixa weeyaan qaala lmusanifu baabun idaa dakala hadduu qofku galo oo walam yastaadin idanna uu weydiisanin isagoo idan weydiisanin buu iska galay dalaq iska yiriba see la yeeli qala xadathana abu caasim waafhamanii bacduhu bacdahu buhaari wuxuu leey xadidka waxaa ii warramay abu caasim waa sheekiisii daxaaq baa la dhahaa daxaaq bin maklad naanaystiisana nabiil baa la dhahaa xadathana abu caasim adaxaaq ibn maklad yaa i warramay waafhamanii waxaa i fahansiiyey bacdahu xadiidkaas qaarkiisna canhu abu caasim waxaa xaggiisa iga fahansiiyey abu xafs ibnu caliy abu xafs ibnu caliy manaa qaarna wuu ii sheegay waan fahmay qaar aan asaga ka fahmi waayeyna abu xafs bnu cali oo kasoo xiganaya abu caasimka naftirkiisii ya ay fahansiiyey saas ka wada xadahanaa abu caasim baa noo waramay wa bacdahu bacda alxadiidna waxaa fahansiiyey canhu can abu caasimna ka wariyey mar laba sideedoo kale abu xafs bnu cali qaala ibnu jurayj wuxuu yihi abaranaa qaala akhbaranii camr bnu abi sufyaan ana camr ibn cabdillahi bnu safwan akhbarahu ana kalda kalda binu xambal oo safwaankan hadda uu ka waramayo yay isku hooye ahaayeen ana kaldata bnu xambal ahbarah wuxuu waramay camar ibn cabdillahi ibnu safwan ana safwan ibna umayata dadkii la dhihi jiray musalamatu lfatxiga buu kamid ahaayo maka markii la qabtay kadib islaamay bacathahu ila nabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u diray fi lfatxi markii maka la fartay maka la furtay iyuu hadiye nabigu u diray alayhi salaatu wasalaam bilabanin caano iyo wajidayatin jidaaya jidaaya waxaa la dhahaa asakiiru min min adhiba eh, asagiru min adhiba baasha gorayada iyo garunugta la yiraha garunugtii eele eeladii iyo kuwada yar yarka oo lasoo ugaadhay weeye hilibkeedii iyo wadaqaabiis jamcu daqbuus daqbuuskana waxaa weeyaan baalka kithaah la yiraahdo iyo khiyaarka iyo nooc qaraha oo kale a ah weeyaan arimahaasoo nabiga ugu diray hadiya ugu diray <clears throat> caano iyo hilibka jidaabad jidaayada iyo daqaabiistaasoo qudaarta iyo waxaa matalayso ayuu u diray qaala abu caasim wuxuu yihi sheikh lbukhaari yacni daqaabiisku waxaa loola jeeda albaql baqalkaa loola jeedaa waxyaalaha buquusha la dhehe ee ama qudrawaadka ah ama midhahe mxuu aha qaraho kale iyo waxaa weeyaan wnabiyu sala la alay sl nabiguna becla lwaadi waadigii korkiisa degan yahay yani waadi maka togan maka ayaa waadi laska iska waadi maka ayuu nabiga alay salaam duleedkeeda degan yahay oo waa kii nabiga alay salaam biduwa uu degi jirtay meesha waxaa ujeeda dhihi kada kada waa kii degi jiray kada iyo kuda ayaa la dhihi jiray markii hore uu galayana nabigu kadu ka galay markuu soo baxayna kuda ayuu ka soo baxay arka xasaan binu thaabit radia allahu canhu gabaygiisii uu dhihi jiray cadimtu bunayati in lam tarawha tuhiiru naqca min kanafay kada ayuu kusii dhaartay oo ku dhaaka dhaakooday oo ka dhaartay ku dhaartay marka wuxuu leeyahay meesh nabig ala sla meeshi uu xasaan yiri waan ka geli doonaa maka haddaan ina qabsano halkii ka gala buu yihi marka kaduu nabiga ka gala alayh isalaatu wasalaam kudana waa kasoo baxay marka wanabiyu sala allahu aleyh wasalam biacla lwaadi waadigii maka duleedkeedii kore oo kadaa ayuu degan yahay walam walam usalim ma salaamin walam asta'din idana ma weydiisanin buu lehay a ah. idana muna weydiisanin muna salaamin nabigu iskaga galay nabiguna alay slam teendho iyo heemad iyo maqaar laga sameeyo adiim laga sameeyey ayaa loo xidi jiray rasuulka alay slam meeshuu degaba halkaas warkuu jiray uu iskaga galay fa nabiga wuxuu yihi irjic noqo faqul assalaamu calaykum adkulu dheh orod noqo salaamna la imow isti'daana la imow wadalika bacda bacdamaa aslama safwaan safwaan intuu soo islaamay kadibna weeyaan oo marka waa qof muslima oo lagula khidaamayo furuucu shareeca furuucu shareeca lagula khidaamayo oo aadaabta sharciga la bari orod baxoo asalaamu alaykum atqul gaal la dhihi maayo asalamu alaykum soo dheh qaala camr baa wuxuu yihi wa akbaranii umaya igu warram bin safan bihada can kalda igu warram walam yaqrubu dhihin samictu min kalda lafdi samica buuna dhihin ahbare iyo waxaasoo sheegay ayib xadiis saxiixa weeyaan oo abu daawud iyo tirmidi iyo waxayna faa'iideynaysaa qofka in la bari karo hataa hadduu khaldamo in lagu yar edbin karo oo la dhihi karo bax oo hadda soo bilow nidaamkii lagu soo geli jiray la dhihi maayo kolley wuu soo galay iska daaya la dhihi maayo waa la dhihi waa lagu edbin karaa gabaxoo assalaamu calaykum adkhulu dheh yani qofkaasi isaga ah waxay ka gaadhaysaa kelimada iyo ficilkaas iyo canaantaasi mawqac marka hore ayna ka gaadheen arrintu inaan la tasaahulaynin oy culus tahay muhim tahay ayuu garanayaa marka weligii oo dambe arrintaa iyaga oga ilduufi maayo oga ildufi maayo walidalika ayaa bacda tashdiid axyaanan mararka qaar loo baahan yahay noocumaa qofka khaadirtiisii iyo maskaxdiisa wax badan bay ku reebaysaa xajaaj binu yuusuf nin ayaa isagoo tukanayo salaada halleerayo wuxuu ama hooyadaa sidaan ku bartay hooyada maa sidaan ku bartay bu yiri koray buu ahaa wuxuu dhihi jiray weligay ma halmaamin kelimadaa u ninka i sabab waxay ugu noqotay salaadda inaan hagaajiyoon barto ayuu dhihi jiray waa nooc canaana waaye noo canaana wey ninka la yihahda isaguna ninkii ahaa sheekhu dhahiriya saaxib almuxalla ibnu xasm isaguna sidoo kalea la sheegaa sababta uu cilmiga iyo waxbarashada ugu dadaalay inay ahayd in xaalad lagu adkeeyey iyo su-aalo iyo arrimo maarata kusaabsana salaada marna salaadii uu iska fadhiistay so tukana taxiyat masjid marna lagu qabsaday waxaa u tukata xilligan ala kuli xaal yani mararka qaar waa loo yar baahan yahay in layar la yar adkeeyo xadathana ibrahim ibn mundir qaal xadathana sufyaan ibnu xamzata qaal xadathanii kahiir ibnu zaydin can lwalid ibn rabaxin can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alay wasalama qaal ida adkhala albasra basarkii hadduu geliyo guriga falaa idan falaa idan falaa idna lahu falaa idna lahu idan ooma sugnaanin yani inamaa jucila istidaanu min ajli basar beed araggaas guriga la arkaayo ayaa idanka loogu talagalay oo inaad idan qaadato oo laiska kaa ilaaliyo oo guriga aada fiirinin bay ahayd ujeedadu hadduuba gala indhihiiba u geliya ka waran iridkiibuu istaagay kaadkiibuu haystaa arrintaas marka idan maba jirto wax dhiman malaha falaa idna lahu idan uma sugnaanin yani wax idan ahoo u haray ma jirto inamaa dakala bayta algayr bilaa idin waaba galayba idan la-aan waana arrin xaaraana a falaa idna famaa baqiya xaajat lidin wax idan ahoo u haray maba jirtaba daciif wey xadiidka se kahiir ibnu zayd ninka la yihahdo dacafhu nasa hayr daciif ah ayaa xadiidka soo saa ku dhex jira kahiir ibnu zayd laakiin xadiidku duruq kaluu leeyahayo inamaa jucla istidanu min ajli basar iyo xadiis kale soo socota hadduu fiiriyo baabun idaa qaala hadduu yidhaahda adkulu mageli walam yusalim uuna salaamin adkulu besuu ka bilaabay isti'idaankii buu ka bilaabay istinaaskii iyo salaamtii waa ka tegay xadathana maxamed bnu salaam qaala akhbarana maqlad ibnu yaziidin qaala akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik qaala akhbarani cataa qaala samictu aba hurayrata yaquul idaa qaala aadkulu hadduu ka bilaabo ma soo galaa walam yusalim uuna salaamin assalaamu calaykum una dhihin faqul waxaad tidhahdaa laa maya dheh xataa taatiya ilaa ad kala timaada bilmiftaaxi furihi qultu waxaan idhi assalaamu furaha ma assalaamu ba qaala nacam haa assalaamu laimow waa furihii lagu goolaanayo guriga saxiix isnaad inamaa jucila alistidaanu min ajli basar xataa tastaaniso watusalima aleyha aayadii iyo xadiidkii nabiga aleyh isalaatu wasalaam uu yihi assalaamu qabla suaal assalaamu qabla suaal qaala wa akbarani jariir can mansuur can rabciyi بن xiraashi qaal xadathanii rajul min bani caamir jaa ila nabi sal slam faqaala aaliju aaliju iyo adkul waa isku mid ma soo galaa faqala nabi sal slam baa liljaariyati wuxuu ku yihi gabadhii ukrujii ubaxo faquuli la waxaad ku tirahdaa qul assalaamu calaykum a adkhulu saa ku dheh fa inahu lam yuxsin muunan hagaajinin alistidaana istidaankii muuna hagaajinine aalijuda su-aasha waxaa ka horeysa salaamtii wasalaamu qabla su-aal qaala fasamictuha buu leh ninkii bani ku lahaa baan maqlay qabla an takhruja ilaya aljaari intayn iisoo bixinba faqultu waxaan assalaamu calaykum adkulu waa isa saxay marka faqaala wuxuu yihi wacalayka udkul soo gal qaala fadakaltu waan soo galay faqultu waxaan biayi shayin jiita maxaad la timid waa nin qariib alcahdi fi lislaama ah. su-aaluhu nabiga rabaa inuu weydiiyo markaasu wuxuu yihi biayi shayin maxaad ji'ta la timid ah, maxaad la timid oo lagu soo dhiibay saraaxada iyo sida ay masaaisha markay weydiinayaan ay u cadaysan jireen bay tusaysaa biayi shayin ji'ta faqaala wuxuu yihi lam atakal lam aatikum cambasa su-aalihiis oo kale wey man anta buu ku yihi ana nabiyun wama nabiyun waa kii dhihi jiri qaala lam aatikum nabiga alay slam markuu ku yihi biayi shayin jiita marka hore wuxuu ugu jawaabay jawaab mujmal ah duuduuban oo ninkaasi uu ku qancinayo oo inuu khayr iyo bishaaro uu niyeysto uu rabo kadib uu tafsiil bilaabay faqala nabig wuxuu yihi lam aatikum ininama imaan ilaa bikhayr khayran unba horta inina imaanay bishaaraysta markaasuu tafsiiriyey arkaanulaam arkaanuimaanki arkaanuislaamka qaar kamid aataytukum waxaan inina imaaday litacbudu llaha inaa ilahay caabudaan waxdahu keligiis laa shariika lahu waxbana ilahay una lala wadaajinin la laa shariika lahu waxbana ilahay lama wadaage watadacuu waad ka tagtaan cibaadata allaati walcuzaa labadaas sanam eed caabud caabudi jirteen ee carab caabudi jirtay laata iyo cuzana aad ka tagtaan ila waxaa weeyaan faman yakfur bidaaquuti wa yumin billahi oo kale wey iimaankii iyo nafyu shirki in keligii ilaahay la rumeeyo waxdaaniyadii oo la qiro iyo in wixii kasoo horjeeday oo shirki iyo asnaam ahaana lagu kufriyo la diido wataddacu laakiin ma dhici karto muwaxid baan ahay laa ilaha illa allahu baan leeyahay qabrina waan ag fadhini ya watadacuu cibaadat allaati walcuza saas wey waa laga maarmaan nafyi ihbaat in laisku keeno iimaan iyo tawxiid iyo alla rumayn oon waxba shirki aan la soconin baa la rabaa oo wixii kasoo dhan dhan la tuuray marka ilahay keyrkii baan ku tacalluqi oon ku dheganahay muslimna waanahay ninkii markaasi eh, arrintaasna waxaa weeyaan eh, muslimkii baa waxa laga sheegaya ila sax maaha sax maaha watadacuu cibaadat allaati nabiga laata iyo cuse muxuu u yihi muxuu u sheegay oo waxay caabudayeen qolo walba waxay caabudaysaa loo sheegi marka oo la dhihi watadacuu kada wa kada wixii aad caabudayseen ilahay keyrkiisa oo ama ad ukhuduucayseen ama dur iyo nafci u umarinayseen ama aada baryayseen ama istiqaatiysanayseen ama aad ku dhaganeedeen ku tacalluqayseen eed ilahay sokadii aad u yeeranayseen wax oo dhan waa inaad ka tagtaan wa tusalluu fi lleyl habeenkiina waa inaad tukataan wa nahaar iyo maalintii khamsa salawaat shan salaadood salaadihii baa ku xiga tawxiidka wa tasuumuu fi sana sanadkiina aad soontaan shahra mil waa ramadaan wataxujuu hada lbeyta beytkana aada xajisaan xajka aada aadaan wataakuduu min maali aqniyaa'ikum dadkiina maalqabeynka ee zakada ay ku waajibtay ee nisaabka xoolahooda nisaab u gaaray taakuduu min taakuduu inaad qaadaan min amwaali aqniyaa'ikum fataruduuha aada u celisaan calaa fuqaraa'ikum fuqaradiina waa zakadii arkaanu islaamka o dhan sheegay qaala faqultu lahu waxaan ku yidhi hal min alcilmi cilmiga xaggiisa ma jiraa shay un wax laa taclamuhu aadan aqoonin rasuul allow wax cilmigoodan garanaynin ma jiraa buu yiri <coughs> waa su-aashii la weydiiyey muusa alayh salaam <coughs> nabiyullahi muusa su-aal baa la weydiiyey saas oo kale oo la yiri wax kaa cilmi badan ma jirtaa markaasuu maya yiri u ijtihaaday radia alayhi salaatu wasalaam nabigaasi muusa ibnu cimraan aladi unzila caleyhi tawraat fiiha tibyaanu kuli shay cilmi oo dhan marka wuxuu yihi tawraadna haddii lagu soo dejiyey wax maanta nabi oo kaaga dhawood og tahay ama wax kale jiri intan hadda kahor fadhiday banu israiilka isagaa ugu cilmi badnaa laakiin ahaama lama ogolo inaad cilmiga qofka isku idaafeeyo oo u yihahd anaa aclamu nnaas anaa ugu cilmi badan masale mucayan markaas uu rabo dadka inay ka faa'idaystaan wuu dhihi karaa masaladan anaa inagu aqaana waan garanaya u dhihi karaa laakiin cilmigoo idin ba wax iga cilmi badan ma jiro inaad tiraahdo arrintaa ma banaana qofna laguma sifeen kara sifadaas oo la dhihi fulan aclamu nnaas dadka ugu cilmi badan weeyaan waxiyoo aanan ixaado la samaynin oon la koobin culumadii xilligaa iyo zamankaa joogay aan la wada ogaanin maxaa yeelay qofba qof ka cilmi badan wa fawqa kuli di cilmin caliim ilahay baana subxaanahu watacaala wax walba oo cilmi ah cilmigiisa ayuu hoos galaa oo wax walba asaga ka cilmi badan subxaana marka su-aashii muuse calayhi salaam waa kii lagu canaantay waa kii la yihi orod oo addoon baa jira addoomahi kamid oo majmuucalbaxrayn jooga oo ka cilmi adi aadan aqoonin yaqaana waa kii marka intaasoo safara galay dalabulcilmi u baxay ee yii ilaw ilaa haddii waba wuxuu iga maqan yahay cilmi ah dhinaca kalena himada muuse caaligay tusaysaayo waxba hadduu xuuniga maqan yahay waa inaan waxii soo faaidaystaa bu yiri isagoo nabi oo rasuul haddana mid uu ka khayr badan yahay o ka fadli badan yahay ilan ululcasmiga ugu fadli badane ayuu aaday wax kasoo bartay marka ilaa u calaacalo uu yihi laqad laqiinaa min safarina hada nasra waxaan la kulanay safarkeena tacab iyo dhibaata kala kulanay marka waana suuradda suurat lkahfi la yihaahdee maalinta jumcada in la akriyo ay tahay sunnada maantana waa maalme maalintee wey waa jumco wey markaad akrinayso marka waa in tadabur lagu akriyo aan ku akrino macnaha aan la soconno aayaadkaa markaan marayna axkaam fara badan iyo fawaaid fara badan baa ku jirta ilaa nabiga uu yidhi raxima allahu muusa low sabr muuse allah unaxariis hadduu ku sabri lahaa wax ka badan oo cilmi aan heli lahayn bu yidhi nabiga alay salam isagona fiiri cilmigi himadiisa caaliga qisada inay noo socotaan ficlaan isaga khadar dhex maraysa oo uu sabro oo uu kaadiyo cajaaibta uu khadar la imaanaya markii dambena masaa'il cilmi ah cilmi asiga u yaqaanay ahayd wax cilmi ludun la yiraahdo oo gaar ah oo eh, ma ahayn wuxuu ahaa arrin xogogaal buu ahaa gobolkiisii iyo magaaladiisii waddankiisii buu ahaa safiiradan xaalkeeda ogaa wiilkan isaga xaalkiisana waa loo waxyooday waxyi baa loogu sheegay xoolaha meesha ku xabaaran waa ogaa waa loo sheegay cilmi waxyi xag alla looga keenay waa nabi buuna ahaa khadir alayhi salaatu wasalaam saasaa xoog badan walidalika ilahay wuxuu ka sheegay u yihi wama facaltuhu hada wama facaltuhu ya wama facaltuhu can amri dalika taawilu maa lam tasdi calayhi sabra darkiisaalaha ani amar aan kale iskala imaada ma ahe waa amar alle waa waxyi alle sidaasa xoog badan calaa kuli xaal su-aasha marka nabiga aleyh salaatu wasalaam sidii ilahay u waafajiyey fiir jawaabteedii faqultu hal hal min alcilmi shay un laa taclamuhu aadan garanaynin ma jiraa qaala wuxuu yii laqad callama allahu khayra ilaahay khayr badan buu baray dadka callama alinsaan maa lam yaclam khayr badan buuna baray waina min alcilmi taa waa nicmad ilahay oo laga sheekeeyo faama binicmati rabbik faxadid wey ilahay cilmi badan buuna baray khayr buuna baray waina min alcilmise cilmiga waxaa kamid a maa laa yaclamu wuxuunan garanaynin ila allahu ilahay mooyane cilmi aan ilahay mooyane axad kaloo garan jirin baaba jiraba alkhamsu shan ah alkhamsu shan laa yaclamuhuna ma og ila allahu ilahay mooyane shan shay in allaha alle cindahu agtiisa waxaa cilmu saaca saacadda cilmigeeda calaamaadkeeda waa la sheegay laakiin goorta ay dhacaysa ilahay baa garan wayunazilu lgayta roobna isaga unbaa dejiya goortuu dejiyo u daa-o baa la arki daruuraa imaaday iyo waa muuqdaa iyo cirku waa waxaasoo dhan waa astaamo iyo calaamood inuu waaqaca uu ka cadaado oo roobkii daal waa dhacda inuu diin waa dhacda galab walba daruuraa is soo qabsani waa da-i saad u leedahay waad weyn haddana waqtu ilaahay dama subxana wa tacaala damcay ayuu kusoo da-ayaa wamaa nunazilu ilaa biqadarin macluum qadar macluum ilahi u talagalay buu ku socdaa wayunazilu lgaytha buu dejiyaa wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa fi larxaam riximka hooyada waxa ku jira iyo caloosheeda ilmaha ku jira janiinka ma wiil baa ma gabar baa marbaa wax ogaan kara uusan jirin xataa malag una ogaan karin markii duu soo baxo la ogaado oo malaaigta uhoreysa wax ogaanayse bashar kale uu ogaado qalabkii ilaahay uu baray uu ku ogaado waxaan la ogaan karin haddana ilmahan ma ilmo shaqi ahaa ma saciid baa muxuu cuni doonaa muxuu cabi doonaa goormuu dhiman doonaa wax sheegi kara male ilaa yawmina haada dhashay kara male wamaa tadri ma ogo nafsu nafna maadaa tagsibu hadaa berri waxay samayn doonta ma ogo wax kastaad takhdiidsato ood samaysatood balan garaysato waxaad samayn doonta ilahay baa garan waxaad xalay diyaarsatay yaad berri wax kale ku dhaqaaqiyo o arrimo kale kuusoo galayaan wamaa tadri nafsu naf ma ogo ba ayi ardin dhulkii ay tamuuta ku dhiman doonto ma dhulkay ku dhalatay ma dhulkay ku kortay ma meel kale aan soo maray nabiga alayh salatu wasalaam inuu yiri qof markuu daba ilahay inuu dhulkii u ku dhashay meel aan hayn ku dhinto xaajaa o gelaysa min allelbanaadi ubudhihu maalin buu alab qaadan halkii markuu taga nafta ka baxaysaa xadiis saxiixa weeyaan marka nabiga khayr iyo cilmi baa lala soo diray sala allahu alayh wasalam khayr badan iyo cilmi badan buu ilahay usoo dhiibay oo la baray ah wacalamaka waanzla allahu calayka alkitaaba walxikmata wacalamaka maa lam takun taclam wa kana fadl llahi calayka cadiima ayaddaa fiir cajiib wey ah waanzla allahu calayka alkitaaba walxikmata wacalamaka ma lam takun taclam wakana fadl llahi calayka cadiima fadliga ilahay siiyey subxaana watacala nabi maxamed sala allah alay wali wasalam cilmiga ah baabu kayfa listidaan istidaanku waa seeye idan qaadashadu xadathana cabdullahi bn abi shaybata qaala xadathana yaxya bn aadam can xasan bn salixin can salama bn kuhayl can saciid bn jubayr can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal istadana cumaru cumar baa idan weydiistay cala nabiy nabiga alayh salaam faqaala wuxuu yihi asalaamu calaa rasuuli illah asalaamu calaykum ayadkhulu cumaru cumar ma soo geli intaasu israaciyey marka in salaam alkhaasa soo maray nabiga keli kumuna khasiin nabiga wuu salaamay dad kalena wuu salaamay dadka kalena wuu salaamay taa dhibaata ma laha saxiixulisnaad wey xadiid axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo soo wada saareen baabu man qaala qofkii yihahda man daa war waa kuba qofka albaabka garaaci faqaala yihahda ana waa ani qofka asaga a khalad buu ku dhacay waa ani lama rabo waa ani lamana rabo hadalka in lasii badiyo lasii dhadheereeyo inta faa-idadu ay soo hormari karto inay soo hormartaa fiican liannahu su-aashu waxay ku xidhan tahay waay waxay u baahan tahay jawaab jawaabtan waxaa la rabaa jawaab mufiida ah ifaada yuxsinu sukuut caleyh faa-iido qofka aamusini ayaa la rabaa inaad ku hadasho laakiin haddaad tidhahdo waa ani waa anidi haddana maxay u baahatay adigu waayo haddana mar labaad fiirsaa dadka u lugoosi waa ani adiguna haddana mara in yirahdo mar dambe waa hebel marka inaad adi tahay shaksi taa waa la ogyahay waxaa la rabaa magacaada inaad sheegto dirba la fahmo haddii magacii uun mujarada aan la fahmaynin oo maxamed baa tiri meeqa maxamed waa inaad magacii lagu garan lahaa aad raaciso iyaduna xadathana abulwaliid qaal xadathana shubaca maxamed bin mukadir qaala samictu jaabiran yaqul ataytu nabiya sal slam aan u imaaday fi daynin fii qadaai daynin dayn aabahay lagu lahaa kaana calaa abi aabahay dayn lagu lahaa niman yahuud aha kulahaa timir bay ahayd dayntuna ayuu rabay nabiga inuu kala hadlo nagala had raaco nabiga alla kaale igala hadal nimankii beertii wixii kasoo go-ay ha qaataano ha idaayaano fa daqaqtu lbaaba albaabkii baan garaacay faqaala nabiga wuxuu yihi man daa waa kuba kaas faqultu ana waani qaala nabiga wuxuu yihi ana ana soo maarti waa canaan ana ana maxaa la dhahaa kaanahu kariha waa isagoo nabigu hadalkaas nacay sala allahu alayh waali wasalam marka ana ana lama ogolo waxaa la ogol yahay ana oo magacaadi la socoto ana umahani baa imaan doonta waan soo marayna ana umahani magacaada waad sheegi kartaa ana anigu hebel baan ahay waad dhigi kartaa qala الbخariyu xadaثna cali بn الxasan qala xadaثna xusein qala xadaثna cabdالlahi بn burayda can abihi qaal kharaja الnabiyu salى الlahu alيه wasalam nabiga ayaa baxay ila lmasjidi wuu baxay abu musa abu musa alashcari yaqra' qur'an buu akrinayay faqala wuxuu yihi man hada waa kuba kan man haadaada wuxuu ku leeyahay burayda burayda faqultu waxaa ana burayda buraydaan ahay juciltu halay yeelo fidaaka furashadaade furashadaada hala yeelee nabi allow dhib oo dhan idiga ilahay kaa badbaadiya waxay kugu dhici laha anaga nagu furtee markii nabiga se u jeclahay sal ly slam saxaabada ayay tusaysaa maxabada ay u qabeen iyo mash iyo arrintaas inay hadal mashruuc oo fiican ay tahay nacam mada maxamed asaxaaba alkiraam linabiyi maxamed si ay u jeclaayeen bay tusaysaa fidaaka ak fidaak faqaala wuxuu yihi qad ucdi haada muriidu la hadlaya waxaa la siiyey midkan qur-aanka akrinaya maarata waa abu muusa alashcari mizmaaran baa la siiyey sawd qureex min mazaamiiri ahli daawuuda nabi daawuud calayhi salaam sawdkiisa quruxda badnaa markuu kitaabkii zabuura uu akrinaayo iyo adkaarta codkii quruxda quruxsanaaye la siiyey ee xataa shimbiraha iyo intaba ay la sawdan jireen ayaa la siiyey oo kale la siiyey abu muusa alashcari radia allahu canhu waa ammaan bay u tahay abu muusa nabigaa dhegaystay waana u sheegay inuu dhegaystay oo sidaa uu yiri sala allahu alayh wasalam nabigaa u sheegay nacam laakiin lafdiga ah haddaan ogahay inaan dhegaysanayso laxabartu laka taxbiiran taas ayaa culamada qaar daciifinayaan baabun ida istadana faqiil hadduu qofku idan weydiisto oo faqiila lagu yiraahdo udkul bisalaam soo gal bisalaam kusoo gal arrinkaas ka waran ah, dad baa diiday ah, arrintaa dad baa diiday saxaabadan macnahay u diideen maxay tahay xadathana malik bin ismaaciil qaal xadathana ismaaciil can abi jacfar alfara can cabdiraxmaan bin judcaan qaala kuntu maca cabdillaahi bni cumar baan la joogay fastaadana calaa ahli beytin reer buu idan weydiistay gurigoodii ma soo galaa yidhi faqiila waxaa lagu yidhi udkul soogal bisalaam kusoo gal fa abaa waadida an yadkul calayna u galo ah, bisalaam jannadii baad ku shabahaysaan guryihiini udkhuluuha bisalaamin ah, jannadii baa saa la yidhi marka udkul bisalaam halkaas ka booday ah, cumar cabdullahi bin cumar radiallahu canhu waxyaalaha talbiisaadka o dhan ma ogoleen talbiisaadka iyo wax aan isku dhigbin oo laisku shabaho bisalaam laakin ayaga waxay ka wadeen nabad baa tahay nabadgelyo kusoo gal laakiin in lagu fasiro udkul udkhul bisalaam salaam kusoo gal oo assalaamu calaykum inaadheh taa waa baciid cabdullahi bin cumar kama qarsoonaanayso isagoo qur-aankii iyo sunadii iyo mutaabacadii nabigaba lagu yaqaanay inuu iska yiri ma soo galaa sagoon assalaamu calaykum dhihin marka udkhul bisalaam salaam kusoo galo asalamu alaykum inadheh taa iyadu waa macna baciid waay ee wuxuu diidan yahy waxaa weeya ereygaasuu diidan yahay oo halkaasuu iltifaatay oo aaday uskun bisalaam guri iyo jannadii in marka wixii jannada iyo ahlu jannaha lagu soo dhaweynayo jannada ahaa guryihii adduunyada lagu shabaho tanuu jiray baabu nadaru in la fiiriyo fi duuri guryaha guryaha in la fiiriyo ma banaano waa in idan la weydiisto intaadan fiirinin xadathana ayub ibnu sulayman qala xadathana xadathani abubakr bin abi waysin can sulayman can kahiir bn zayd can walid bn rabaxin an aba hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabi wuxuu yihi ida dakala albasaru araggiiba hadduu guriga galo falaa idan falaa idna idan ma jiro wax idan ahoo markaasi macna oo ku jira malahaba a ku jirtaabe xadiidku daciif weeyaan waa soo marray mar dhow xadathana maxamed bnu kahiir qaala akhbarana sufyaan can abi isxaaq an muslim bni nudayrin qaala ista'dana rajulu ninbaa idan weydiistay calaa xudayfata ibnulyamaan faalaca markaasuu saa u fiiriyey gurigiisi wa qaala markaasu wuxuu yihi adkul ma soo galaa adkul gurigina waa fiirinaya qaala xudayfa wuxuu yihi amaa caynuka ishaadi faqad dakhalad way soo gashay wa amaa istuka dabadaadina falam tadkol ma soo gelin bu yiri ah, waa canaantay soo marti ah, waa canaantay dabadaadii may soo gelin madaxa indhahaadina waan ugu jiraa bu waa ugu dhex jiraa waana fiirinaya oo indhaha waay dhibaatada dabada may ahayn dhibka wuxuu ahaa indhaha buu ahaa indihiina waa nagu dhex jiraa bu saxiix isnaad wa qaala rajulu nin baa wuxuu yihi astadinu calaa ummi hooyada idan ma weydiista qaala in lam tastadin haddaad idan weydiisan ra-ayta maa yasuuk wax ku xumeeya ood ka naxdo oo kaa xishosiiyo kaa yaxiixiyo yaad arki kartaaye <clears throat> idan weydii xasan wey shalan soo maray arrima noocaas oo kale xadathana musa bin ismaaciil qaal xadathana aban bin yaziidin qaal xadathana yaxya ana isxaaq bin cabdillah xadatha can anas bin malikin ana caraabiya nin reer baadiya ataa yimid bayt rasuulila gurigii nabiga alayh salaam buu yimid fa alqama wuxuu ku eh, haruubay alqama wuxuu ku haruubay haruub mataqaanaan dabool ama haruub ah, alqama caynahu ishiisibu wuxuu ku haruuray ku dabooray khasaasat albaabi albaabka duleelkiisi meel albaabka ka duleelay buu isha ku daboolay ishiisibu dam siiyeyba a ah, ishiibubu meesha ku haruurayba fa akhada sahman nabiga calayh salaam baa wuxuu soo qaatay lid ow cuudan buu soo qaatay ul muxadadan bir afka xadiid bir afka laga geliyey murjid ah fatawahaa wuxuu nabiga oola qastay alcaraabiy ninkii reebaadiyaha liyafqaa inuu fujiyo cayna alacraabiy acraabiga isha inuu kasoo fujiyo kasoo daadiyo xabagta ayuu rabaa nabigu fadahaba carar rebadihi waa arkay waa cararay faqaala wuxuu yihi amaa inaka law thabata haddaad joogi laheed oo sugnaan laheyd afaqatu caynaka ishan kaa fujin laha sala allah alay wasalam difaac baa loo baahanya man lam yadud xawdahu bisilaaxihi yuhadam inta kale waxbaa ku darina ninka eh, aan darkiisa aan difaacanin baa la yidhi darkiisa qofkaan difaacinin waa lagu dumin darkiisa ninkaan difaacanin waa lagu dumin haddaad darkaada intaad aad jacdihin nin walba geeriisi awrtiisi wiiisa kusoo dhagel darku kugu dubinaya xoog buu isticmaali waa inaad markaa darkaad samaysato difaacaada la adag yahay saas way maanaa marka xawdkaadi iyo maxaarimtaadi iyo acraadaadi iyo sharaftaadi iyo ehelkaadi iyo guri waa inaad difaacanayso inaad difaacanayso wey wailaa qof kasta oo ardaalaha iska soo soo dhexgalaya ama inaka law tabata lafaqatu caynaka bu nabi sal slam xadii saxiix weya qala xadathana cabdullahi bnu yaziidin qala xadathana shucba can cadaa ibni dinaar can camaar bni sacdi atajiibi qaala wuxuu yihi qaala cumar bn khadaab radi allahu canhu man malaa caynayhi labadiisa indhood ninkii ka buuxsadaa min qaacati beytin guri qaacadiis qabla an yuudana lahu intaan loo ogolaanin faqad fasaqa faasiqnimo ku dhacay qaacatu lbeyt yani gurigii gudihiisii iyo wixii dhex yaalay oo dhan buu saa isha ugu fiirinaya qaacadii meeshii alaabta taalay ee wax lagu xaraystay ayuu fiirinayaa wuxuu laleeyahay ma soo galaa qabla an yuudana lahu faqad fasaqa tasfi buu ku dhacay xadiidku munqadic istinaad weeyaan oo camaar bnu sacadkaas lam yudri cumar lam yudrik cumar bn khadaab ma soo gaarin ah, ma soo gaarin aharta ah, waxaa kala soo saaray bayhaqi fi shucab laakin xadiidka macaanidii macnihiisa macno saxa weeyaan macno saxa in indhaha dadka ay galaan guryaha faasiqna wey qala xadathana isxaaq bn lcala qala xadathani camr ibn xariثi qala xadathani cabdالlah bn salim can mxamed bn اlwalidi qaal xadathana yaziid bn shurex ana aba xay muadin xadatahu ana thawban mawla rasuuli lahi sala اlah alيه wasalam xadatha ana nabiy sala اlah alيه wasalam qaala laa yaxilu liimriin qof oo ma banaana muslimin muslima an yandura inuu fiiriyo ilaa jawfi beytin guri gudihiis xataa yastaadina ilaa idan uu ka weydiisto fain facala hadduu saa yeelo oo iska fiirsado dadka guryahoodii faqad dakala waaba galayba idan la-aan buuna galay marka xadgudub buu la yimid walaa yaumu qowman qowm imaam ooma noqdo qof imaam ooma noqdo fayakusu uu khasiiso nafsahu naftiisa bidacwatin duco duunahum musakadooda xataa yansarifa ilaa salaadda uu ka baxay qofkaana yuusaa yeelin ma dhacdo arrintaa iyada yana dhicin wey waa ducaysanaysaa ducadina adaa isku khasiisahaya ka dhiganta taas marka waxaa weeyaan xadiidku saasuu daahirkiisa ka hadlay ah. laakiin waa ducooyinka ay ta'aminsanayaan oo kale allahuma hadina fi man hadayta ta tiraahdo allahuma hadinii ayagana aamin ay leyihin adnaa isku duceynayso taasoo kale lama ogolo laakiin ducada la kala leeyahay nin walba iskiisa u duceysanaya siriga ah sida ducaa listiftaax oo kale waxaa soo arortay nabiga inuu yihi allahuma baacid baynii wa bayna khadaayaay ma dhihi jirin baynana wa bayna khadaaya ma dhihi jirin allahuma baacid baynii yahusu nafsa taas marka nin walba iskiisa waay walaa yusaliya yuna tukanin wahuwa xaaqin asaga oo xaajo dareensan saxaro iyo kaadi waxsaas oo kale xaaqin baa la dhaha xaabis yani xabisaayo xataa yatakafafa ilaa uu iska fududeeyo ilaa uu isfududeeyo oo uu soo xaja guto kaadidii iyo saxaradii iyo buu reereebayaa salaadaa khushuuc ma laha markaa soo xaaja guto wixii salaada kasoo gaadha ha tukado xadiis saxiixu ligayriha weeyaan duna jumlata ducaa ilimaam linafsi intaase xadiis baa ka hor imaanaya allahuma bacid bayni wa bayna khadaayaay baabu fadli man dakala baytahu bisalaam qofkii gurigiisa kusoo galaa salaam oo ehelkiisii iyo reerkiisa salaamaa ah, markuu soo galaayo qofka asagaa damaankii ilahay iyo cahdigiisi iyo amaanadii ilahay bu ku jiraayo ajir iyo thawaab buu leh xadathana hishaam bn camaar qala xadathana sadqa bn khalid qala xadathana abu xafs cuثman bin abi caatika qala xadathani sulayman bn xabib alxaaribiy anahu samica aba umaamata buu maqlo qaala yihi qaala nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu yihi alaatat saddex qolo kulluhum dhammaantood daaminun cala allah daamin waa faacil bimacnaa mafcuul waay ey madmuunun cala allah ilahay agtiisaa damaano iyo ammaane iyo cahdiga ilahay iyo dimadiisa ku jiraan bay leeyihiin madmuun bay ka dhigan tahay fii ciishatin raadiya oo kale wey incasha saddexdaa qof ee damaanadii iyo ammaanadii ilaahay ku jira ilahay cinaayadiisa xirsigiisi ilaalintiisa cinaayadiisa ku jira ilahay baa damaano qaada oo xifdinaya ay ka dhigan tahay saddexdaas maxay yihiin incaasha kufiya ninkaa asagaa ah horta weli waxaa la wadaa abaalgudkiisi incaasha hadduu noolaado kufiya waa la kaafin shar oo dhan baa laga kaafin oo laga dhawri waimaanta hadduu dhintana dakala jana januu galay man dakala qofka koowaad man dakala beyta qofkii gurigiisa gala bisalaamin ku gala wey fa huwa daaminu cala allah ilahay baa damaano iyo siiyey iyo ammaan oo xumaan odhan baa laga dhawraya cinaayadii ilahay bu ku jira iyo dhawladiisii fahuwa daaminu cala allah dadkii gurigiis marku asalaamu calaykum yiri oo arrintaas waa la tasahula waa la fududaystaa qofkii gurigii markuu tago waxyaalo kale uu geli iyo bad kale iyo canaan iyo waxtaas assalaamu calaykum la hortaadho waman kharaja ila lmasjidi qofkii masaajidka xaggiisa u baxana fa huwa oo masaajidkii salaadii iyo cibaadadii iyo cilmigii iyo khayrkii wey fa huwa daaminu cala allah ilahay korkiisa ayuu daamin ku yahay madmuun la damaano qaaday wey ilahay baa damaano qaaday ilaaliye dhowray waman kharaja qofka saddexaad ka baxa wey fi sabiili lahi ilahay jidkiisa ku baxay irtifaac fi diin illahi wa iclaa kalimat illahi diinta koryeerideeda u baxay fa daaminu cala allah ilahay korkiisa ayaa kaana damaanadiisii ay ahaatay oo ilahay baa ilaalinayo o dhowrayo wey qala xadathana maxamed bn muqatil qala akhbarana cabdullahi ibn mubaarak qala akhbarani ibnu jurayj qala akhbarana abu zubayr maxamed anahu samica jaabir radi allahu canhu yaquul ida dakalta cala ahlik reerkaada markaad ugasho fasallim calayhim salaam taxiyatan salaam min cind illaahi ka ahaatoo mubaaraka la barakeeyo ayibatin wanaagsan salaanta islaamka iyo waxaaso dhan magaca ayada iskale taxiya min cindi illahi mubaarakatan ayiba assalaamu calaykum t qaala maa ra-aytuhu ma arkin buu leeyahay ninkan la yidhaha abu zubayr jaabir ilaa yuujibuhu waa waajibinayaa salaamta radinteeda salaamta ayuu waajibinayaa ah, yuujibuhu waa waajibinayaa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yihi waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha ayuu u daliishanayaa wujuubu radd salaam marka xoogo waxaad moodaa nooco ma rakaaka inay ku sugan tahay lafdiga salaamtii uu salaame ehelkiisii inay ayaana ka radiyaan waa waajib maxaa u daliila waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayu xayudaasna waa amar faxayu biaxsana minha minha aw rudduuha waa amar amarkaana wujuub buu faa'iideeyaa maa ra-aytu maarka ilaa yuujibuhu waa waajibinaya qowluhu buu ku waajibinaya alla qowlkiisa uu yidhi waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha marka calaa kullin amaad oga ziyaadi ama intiisi dheh laakiin inaad jawaabto waa waajib wey inaad u jawaabto waajib weeyaan yuujibuhu yuujibu radd salaam wey jaabir bin cabdillahi baabun idaa lam yadkir illah hadduuna ilaahayba xusin cinda dukuulihi lbayta gurigiisi markuu galayo bismillaahi iyo magac alle iyo cuskasho iyo awubilaysi kuma gelin waa iska galay yabiitu fiihi shaydaanu shaydaan baa gurigii la barya habeenkaas shaydaankaa la baryaya marka si laiskaga xirsi xiro shaydaanka dikriga ilahiy bisinkaa lagu galo guryaha xadathana khaliifatu qaala xadathana abu caasim khaliifa ibnu khayaadki weeyaan xadathana abu caasim annabiil qaala xadathana ibnu jurayj can abi zubayr can jaabir anahu samica anabiya sala la alay slam buu maqlo yaquulu leh idaa dakala arajulu bayta ninka markuu gurigiisa galo fadakara allaha ilahay u xuso caza wajal cinda dukuulihi markuu galayo buu ilahay xusa magaciisa ku galay bismi illah buuyihi gurigii buu galay wa cinda acaami cuntada markuu cunayaan bismi illahi buu yihi qaala shaydaanu wuxuu leeyahay laa mabita lakum shayaadiintii kale martidaha ee la socotay ila shayaadiinta ka badan oo fara badan oo carada ka badan iyo caruur weeyaan midkii dhalanayo midka dhalanayuu sugayaa ee la raacin lahaa marka wuxuu ku leeyahy laa mabita lakum meel baridaan ma laha walaa cashaa casha aad cunaysaanna ma jirto shaydaanka marka saas ku leeyahy waidaa dakala hadduusa galo qofkii gurigiisii falam yudkir ilah ilahay muunan xusin cinda dukuulihi markuu galaayo ilahay muunan xusina bismi illahi muna dhihin qaala shaydaanu wuxuu leeyahay adraktum lmabiit horta gelitaankii haddaad soo gasheen meelaad caawa baridaan waad hesheen waad hesheen wain lam yadkur illah hadduu ilahay xusin cinda dacaami haddana cuntadii markii lasoo da haduu ilahay xusi waayo qaala shaydaan wuxuu leey adraktum waxaad hesheen almabiita bari iyo walcashaa labada waad hesheen waa kula qaybsanaya shaydaanku waa shar badan yahay marka dikriga ilaahay in la ictimaado oo la cuskado carabka la baro carabka la baro lagu celceliyo ayaa la rabaa xadiis saxiixa weeyaan baabu maa laa yastadiru fiihi waxyaalahaan idanka laga qaadanaynin meelaha qaar oon istiidaanba ubaahnayn baa iska jira meelaha qaar oo istiidaan ubaahnayn ayaa jira oo hadduu guriga guri waasac oo weyn uu yahay qolalkiisana ay xidhan yihiin xaggaasoo kale ay yihiin banaankan korana iskaba furan yahay iska waasac yahay iska waasac yahay waxba istiidaan guriga gelidiisuma istiidaan la weydiisan xadana muusa bin ismaaciil qal xadana acyan alkhawarzimi qaala atayna anas bn maalik baan u nimid wahuwa qaacidu isagoo fadhiya fii dilhiisii buu fadhiyey dilhiiska waa mamarka iyo wadada udhexaysa guriga iyo iridka udhexaysa waa lagu fasiraa qaacada iyo meesha banaaneen gurigii iyo albaabihii qolkii iyo waxba aan shaqo ku lahayn kaa hore iska banaan ee iska faydan iska faydan kaas waxba istiidaan oo baana fi dilhiisi walaysa macahu axadun wax la socdana male anas wax la jooga oo maxaarim ahoo indhaha looga ba-ayana ma jirto keligii weeye qolla kuma jire meeshaa saaxadee furan buu joogaa fa sallama calayhi saaxibi saaxiibkay baa intuu salaamay wa qaala ku yidhi adkulu ma soo galaa ayuu yidhi faqaala anas baa wuxuu yidhi udkhul soo gal haadaa makaanu meeshan waa meel laa yastadinu fiihi axadu qofna unan idan qaadanini meel iska furan weeyaan golo weyn oo waasax oo iska fadhiyo o iska fadhiisto oon qolalkii iyo maxaarimtii iyo shaqo aan ku lahayn hadduu iska yahay ma soo gala dhihi mayst waa iska mawlac iska furan wey faqaraba ilayna wuxuu noo soo dhaweeyey dacaaman raashin faakalnaa waan cunnay fajaa wuxuu la yimid bicusin toobte ama dhiil nabiidin nabiid ku jiro sharaab laqooyo weeyaane xulwin macan fa shariba waa cabay isagii wasaqaara waana waraabiyey xadiidku daciif weeyaan macnaha laakiin waa unsaas istiidaanku guryaha iyo albaabaha iyo meelaha laga baqayo isha inay ku dhacday iyo waxaas iska ilaalinaya baabu listiidaan fi xawaaniiti suuqi xawaaniidku jamcu xaanuut xaruudkuna waa meelaha alaabta ay taalle wax lagu gato wey ay wax lagu la isticmaalo hadday tahay muqaaxi iyo hadday tahay tukaan iyo meelahaasaa xawaanid la yihahda xadathana abu nucaym qaal xadathana sufyaan can ibni cawn can mujaahidin qaal kaana ibn cumar wuxuu laa yastadinu calaa buyuuti suuq guryaha suuqa idan ma weydishil guryaha suuqa waa la kala qaadi guri waa guri alaabta ay taallo oo dadka wax ka gadanayaan oy sii baxayaan oy soo galayaan midna waa mid hoose oo mathalan gurigan wejigiisa hore intiisa hore waa tukaan gudahana waa bakhaar oo alaabtii baa ku taalla oo sayfkiibaa ku jira oo alaab khaasaha taalla gudaha dad gasho inaad sayfka usii gudubto qolka hoose gasha taas lama ogolo istiidaan bay ubaahan tahay laakiin midkan kore ee alaabta lagu kala gadanayo waxaa ma haysaa sida lu leeyahay waa istiidaan ubaahan soo galaa ma dheheysid albaabkii buu kuu furay inaad soo gasho abaal iyo nus buu ku qabaa dhibaata maleh laakiin inaad hore u tallaabsato ood maqalki gasho ama gudaha taasaa la diidaya xadathana abu xafs ibn cali qaal xadathana daxaaq ibn maqlad can ibni jurayj can acdaa qaal kaana ibni cumar wuxuu ahaa yastadinu kii idan weydiista fi dulati buzaaz albazaaz bazaazka waa qofka dharka iyo gada qumaashka iyo ayaa bazaaz la yihahda jamcu bazi marka duladuna waawaa madalla meesha e, laguloo e, dalaalimeeyey dharka la dhigay alaabta khaaska iyo nafiiska la dhigay taa iyada haddaad gelayso waa inaad idan weydiisato alaabaa miiska saa loo soo daadiyey waad ku qarci weyday halkaas midda taalla ee alaabta maaratay gaarkaa la kor saaray ee la dhigay inaad tiraahdo tanaan baaran ood gudaha u gasho adoon idan weydiisanin taa lama ogol laakiin banaanka midda taalla waxba idan uma baahna saas wey macnaha marka xaaladday ku noqonaysaa hadba sida ay umuurtu tahay wey oo wixii la qarsaday oo gaar ahoo eh, qofkii gudaha u galana shakiba laga qaadi karo iyo tuhmo qofka waa inuu istidaan weydiisto oo lagu ogaado oon iska dhexgelin baabun kayfa yastaadinu cala lfurus furus iyo ruum baa jira laba qabiilo laba dowladood oo waaweyn baa ahay xilliga nabi sal l slam idan see loo weydiisanaya dadkaa yani aan luqadooda aadan fahmaynin haddii idan la weydiisanayo afkoodii iyo ishaaraad ay fahmayaan iyo yaa idan lagu weydiisani afkoodii iyo wixii ishaaro ay fahmi karaan ayaa lagula hadli xadathana cabdiraxman bn mubaarak qaal xadathana cabdilwaarid qaal xadathana cali bn calal khusaaci can abi cabdilmaliki mawla umi miskiin binti caasim bn cumar bn khadaab qaala wuxuu yihi arsalatnii mawlaatii ayaa i dirtay ilaa abi hurayra i dirtay fa jaa macii ah abu hurera ii dirtay macneed waxa weeye abu hurera radia allahu canhu igu yeedh bay tiri igu yeedh fa jaa waa yimi abu hurera maci macayga way soo raacay falama qaama bilbaabi albaabkii islaantii markii u yimid faqaala abu hurera wuxuu ku yidhi andarim ayuu yii andarim qaalad ayadan waxay tiri andaron ayay tiri <laughs> ya af kala lagu wada hadlaya af kala lagu wada hadlaya luqatulfaris baa lagu wada hadlay abu wuxuu yidha ma soo galaa bay ka dhigan tahay andareen ma soo galaa haadayd waxay tiri andaroon soo gal marka iyadu waa gabadh muslimada oo saaa muslimada weeyaan oo gabadha umu miskiintu khaalata cumar bin cabdilcaziiz bay cumar bin cabdilcaziiz habareertii weeyaan waxaa guursaday yaziid binu mucaawiya markuu magaalada madiina soo galay madaxda ka ahaa yaziid bin mucaawiya guursaday laakiin afka hadday ku wada hadlayaan waa luqada fariska waxaa lagu tusayaa mararka qaar uu iskaga hadli jiray saxaabada luqadii xabashe ay kasoo barteen iyo luqadii faris iyo hataa nabiga caleyhi salaatu wasalaam mararka qaar waa kii ku mudaacabeyn jiray islaamtii gabadha yareed dhihi jiray sana sana dhihi jiray sana sana wa sana luqat lxabash isagoo mudaacabe iyo mucaadafe iyo xoogow ka farxinaya isago sala allah aleyh wasalam marka maaha hadda gabadhan inay tahay gabadh faris inay tahay maaha furs inay tahay lakin waxaa laga hadlayaa haddiiba ay luqadaa ku wada hadleen ayagoo isku garanayo dadkii aan iska afgaranayninna afku garanayo iyo luqadiisi ishaaradiisi in lagula hadlo wey faqaala wuxuu yii faqaalat waxay tiri ya abaa hurayra inahu yaatiinii zawru waxaa ii imaada dad isoo ziyaartay oo isoo booqday bacd alcataba cishaha kadib cishaha kadibna maxaa la yidhi yaa la sheekaynin oo nabigu waa nici jiray alayh salaam annawmu qablaha walxadiidu bacdaha gadaasheeda in la sheekaysto horteedana la saaxdo marka bacd alcataba dad isoo booqanayaan afa ataxadathu ma sheekayn karaayo dadkaa isoo booqday buu sheekayn karaa qaala wuxuu yihi abu hurayra taxadathii sheekeye sheekee maa lam tuutiri intaadan witrka tukanin fa idaa awtarti haddaad witrka tukato falaa xadiida bacd alwitr witr gadaashii sheeka ma jirto witrka markaad tukato sheeka soo xidh saaxo daciif alisnaad way xadiidka laakiin dayfka iyo martida iyo ninka reerkiisa usheekeeyey iyo wixii cilmi iyo mudaakara cilmiyi iyo arrimahaas culimada way kasoo reebaan alxadiidu bacdaha cishaha kadib sheekada la diiday way kasoo reebaan baabun idaa kataba dimiyu dimigii hadduu soo qoro warqad qof muslim u usoo qorayaa dhibigana waa dadka gaalada ee muslimiinta cahdi iyo heshiis iyo ballan kula nool warqad buu soo qoray qof muslim u soo qoray fasalama wuu salaamay yaruddu alayhi yuraddu caleyhi waa loo radini kusoo salaamay adna markaad u jawaabayso waa salaami xadathana yay saasuu ka wadaa xadathana yaxya ibnu bishrin qaal xadathana alxakam ibn mubaarak qaal xadathana cabad yani ibn cabaad can caasim alaxwal can abi cuhman annahdi cabdiraxmaan qaala kataba muusa wuxuu u qoray ilaa dihqan dihqaanin dihqaanku waa waa waa zaciim qofka madaxda ah, beeraleyda iyo meelahaas madaxda kale ama zaciimu qarya nin qaryadii ama madaxdii dimiyiintu magaalooyinkooda iyo tuulooyinkooda iyo dadkooda iyagunbaa ismaamulaya oo maamulku waa loo daayay inay ismaamulaan korka laakiin dawladdii iyo shacabkii iyo muslimiinta bay la nool yihiinoo xukunka islaamka kor korka haysta marka kataba abu muusa wuxuu u qoray ilaa dihqaan ninkaa madaxda ah zaciimka ah yah ruhbaan ah ruhbaan hmm. a ah, iyadoo dhib ma leh lakin dihqaanka ka fiican nin madaxa buu ahaa ruhbaankuna wade waa ruhbaanu nasaara jamcu raahib jamcu raahib mm-hmm. Mm-hmm. qofka almutacabid dadka kaniisadaha meelaha ubaaka ku fadhiya kasa bixin wey labadaba waxba dhib malehee warqad buu u qoray yusalimu caleyhi uu ku salaamay fi kitaabihi warqadiisii yuu ku salaamay faqiila waxaa lagu yiri lahu abu muusa atusalimu calayhi ma waxaad salaamaysaa ninka dihqaanka ama ruhbaanka wahuwa kaafirun isagoo gaala gaal u salaami qaala wuxuu yii inahu kataba ilaya wuxuu iisoo qoray qorqad fa sallama isagaa isalaamay calaya korkayga faradadtu radadtu caleyhi waan u jawaabay aniguna jawaab bay iga tahay kuma bilaabin laa tabdau laa tabdad laa tabdau bilyahuudi asalaama eh, eh, noo imaan doonta laa tabdau bilyahud asalama ku bilaabina laakiin isagu hadduu ku salaamo ka waran culamadu waxay isku waafaqsan yihiin hadday gaalada ku salaanto inaad salaanta u radin u jawaabi laakiin maxaa laisku hayaa waxaad ku radinayso muxuu yahay siduu kugu jawaabay siduu kugu salaamay hadduu salaan saxa uu ku salaamo qaar culamada kamida way qabaan si saxa in loo salaamo hadduu laakiin ah, salaan khaldan ku salaamo habaar iyo cay ku qariyo ama me aadad garan weydo wuxuu ku hadlay inay sax tahay in kale aad kale fahmi weydo wa calayka ad wa calayka baad ku dhihi laakiin laabudda min raddin inaad u radiso ad u celiso waa laga maarmaan liqawlihi tacaala waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduuha inaad u radiso waa laga maarmaan xadiidku saxiix weeyaan baabu laa yabda-u ahla dhimati bisalaam dadka ahludimada ee gaalada ee ahdiga muslimiinta heshiis kula nool salaan lagu bilaabi maayo asalaamu calaykum iyo iska iyadoo salaata islam lagu bilaabmay xaddathana axmed bin khalid qaal xaddathana maxamed bin isxaaq an yaziid bin abi xabib can markad can abi basra alkifaari can nabi sal l slam qaal inii raakibun hadan buu yihi berri waxaan aadi oon u raran oon gaadiidkay qadan ila ilayahud ilaa yahuuda yahuud baan aadi idinka waad raacaysaan falaa tabda-uu ku bilaabina bisalaami salaam faidaa sallamuu haday faidaa sallamuu calaykum haddayna salaamaanna faquuluu waxaad tidaahdaan waxaad ku tidhaahdaan wacalaykum dhaha wacalaykum dhaha ayib haddii markaa ay salaan khaldan salaamaan ama ma ahee la ma waayo xadathana ibn salaam qaal abarana yaxya bn waadixin an ibn isxaaqi mila wazada samictu nabi sal slam xadis saxix wey qaar culamada kamid way leeyihin saasaa lagu wadi hataa sia kuu salaamo wa calaykum baadihi xadathana musa bin ismaciil qal xadathana wahib bn khalidin qal xadathana suhayb bin abi salih an abi an abi hurayra an nabi sal slam qaal ahlulkitaabi laa tabda'uuhum ha ku bilaabina bisalaami salaam wadaruuhum u dhibaatogeliya ilaa ad yadqi dariiqi wadada cariirigeeda yani qofka muslimka cizatu nafsi ha dareemo cizatu nafsi iyo sharaf iyo muuq inuu muuqdo oo ka sareeyo cadow gaalada ha muujiyo in asagii u cararo oo derbiga lagu naba meehe wadada si dhexdeeda ku socdo isaga oo eh, muxuu ahaa sharaftiisa muujinayo ah, marka ha noqdo gaalka wixii ka leexanayo haddii saxiixa weeyaan baabu man sallama ala ala qofkii dhimiga ahaa gaaladii muslimiinta la noolad weeyaane ishaaratan qofka ishaare ku salaama oo gacanta u taaga xadathana sadaqa qala akhbarana xafs bn kiyaaf can caasim can xamaad can ibrahim can calqama qaala wuxuu yii inamaa salama cabdullahi cabdullahi wuxuu salaamay cala dahaaqiin jamcu dihiqaan dihiqaankuna waa zaciimu lfallaaxiin iyo zaciimu qarya iyo tuulada iyo beeraleyda iyo kuwa madaxda u ah ishaaratan buu ku salaamay xadiiku saxiix weeyaan ibn abi shayba soo saaray qala xadathana camru ibnu caasim qala xadathana hamaam xadathana qataada can anas bni maliki qaal mara yahuudiyu cala nabiy sal slam nin yahuudiga ah nabiga soo maray faqaala wuxuu yihi assalaamu calaykum buu yihi faradda asxaabuhu salaam saxaabadii waxay moodeen runtiio inuu salaam kuma salaamayn bu maleeyeeno wacalaykum asalaam baa la yiri si saxad oga jawaabeen faqaala nabiga wuxuu ku yiri qaala wuxuu ina yiri ninkan aad salaanteen assalaamu calaykum buu ina yiri dhamaada oo eber baxa oo halaagsama oo geeriyooda ayay ka dhiganta asaamu fa ukida alyahuudiyu yahuudigii waa lasoo qabtay waliyaa waxaama nuu salaamtay factarafa waa qirtahaa buu yiri qaala rudduu calayhi waxba hadirine u radiya oo maa qaala wuxuu yiri wacalaykum undhaha walidalika nabig wuxuu dhihi jir alayhi salaatu wasalaam inaa nujaabu calayhim walaa yujaabuna alayna nujaabu alayhim walaa yujaabuna alayna anaga waana noo ajiibi ducada anaa waa la ajiibiy habaarka anaga alaykum markaa waxaad tirahdeen ka daran ugu dhac waana noo ajiibi ayagase la ajiibi maayo wamaa ducaa lkafir ila fi dalaal xadiis saxiix weyaan baabu kayfa raddu cala ahli dhima ahludama haddayna salaamaha seydhu radinaynaa xadathana ismaaciil qaal xadathana malik can cabdillahi bni dinar can cabdillahi bni cumar qaal qaala rasul la sal ly slam ina alyahuuda idaa salama calaykum haddayna salaama axadukum midkood axadukum midkood hadduu ina salaamo fa inamaa yaquulu wuu inii duurxulayaa waa cadow ileela yahuudu sideedaba waa ka cadowsayiin gaalada inteeda kale ilahay baana qur-aanka ku sheegay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ugu cadowsan ugu neceb waa yahuud iyo mushrikiinta aan diin iyo waxba aan haysanin iyo kuwan diin baa nagu soo dejiyay yahuudda cadaawadooda way badan tahay fa inamaa yaquulu wuxuu leeyahay mar walba dibandaabo iyo shirqool buu wataa iska jira asaamu calayka buu ina leeyahay faqulu dhaha wa calayka dhaha a wa calayka dhaha nimanka maaragtay yahuudda wax dhib badan wey muslim se aad bu nacab yihin aad iyo aad bay u nacab yihin anigu waan arkay naceebkooda iyo indhaha ku arkay maalin baa waxaan xasuustaa safar yaan u baxay eh, adisababa bis waa kasoo socday airbortka adisababa hadda markay joogaan nairobi farqiga udhexeeya adisababa markay joogaan shacaarkooday xidhaan kulley waxaa kuji sirta ku jirta allahu aclam kumasi dhexgalayno shacaarkoodii koofiyadii yareede qubacadii yareed hataa caruurtoodii baashi yareed bay madaxa usoo helayaan labiskii yahuudiay qabaan lakiin marka hadda jomakeyati nairobiya la maraayo caddaan unbaad moodi yahuudi ma kala garanaysa lakin kuwa way ismuujinayaan way ku kalsoon yihin baan umalaynaya meesha ay joogaan gaalaaba deganaan jirta falaashaa dega oo yahuud baa degi jirtay kuwa aho degan baaba jiray shaahid waxa weeyaan nin marka qubacadii madaxa ku wata unbaan is inkiray si xun buu iisoo fiiriyey ana si xun baan ufiiriyey marka waxaan soo raacnay marka bahalkii baska ahaa ee diyaaradda lagu tagaayay yaan soo fuullay markaan soo fuullay meeshii diyaaraddii bayna geysay diyaaradii markayna geysay baa degitaankii baa haddana inaan ka hor degaan damca isagana wuxuu baan iga hordego orod baa meesha kaga baxnay diyaaraddii baan ku orodnay xuruf waxaan soconaba isku kursi baaba noqonayba kursigii isaga u go-naa iyo kii arigii go-naa waaba isku kursiba laba kursi oo diyarada laba kursi baa lagu fadhiisane meelaha qaare is kursi markaan fadhiistay kursigay ku fadhiistay anaa ka hor fadhiistay waan fadhiistay kaygii isu soo galay lambar bu hadda wata lambarkiisa o arkay kursigaygi wuu yar fadhiistay wayla noqon weyda waa istaagay haddana waa fadhiistay waa istaagay meel kale lama ogol diyarada waa buuxdaa markaas wuxuu la soo baxay baalkiisii bibalkiisi ula soo baxay ana musxafki yaraa qur-aanka u jiray yaa la soo baxay isku horgufray waka markaa yani waad garanaysaa ma qofku neceb waad garani qofku neceb dadka oma eko a ah, oma eko alxamdulilah anagana waan isdifaacay qala xadathana maxamed bnu sabax qala xadathana alwalid bin abi thawr can simakin can cikrima can ibni cabaasin radi allahu canhu qaal ruddu salaama salaamta ka radiya calaa man kaana yahuudiyan qofki yahuudia oo nasraaniyan oo majuusiyan ah dalika ban allaha yaqul ilahay baa wuxuu leeyahay waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduuha ilahay baa saale xasan wey ka radiya lagu yiri lakin maxaad dihi wacalaykum maad dihi hadaad garan weyd wuxuu sheegayo wacalaykum maad leedahay waxaa tee lagu yiri wey baabun atasliimu calaa majlisin fiihi lmuslimu walmushrik wallah aclam walah tufik sal llah waslam ala